بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أيها الأحبة waxaan weli dhexda kaga jirnaa daraasayntii kitaabkeeni almuctaqad الصaxiix اlwaajibu calى kuli muslimi اctiqaadhu lishaykh الdictor cabdالsalaam ibn barjas raximahu llahu tabaaraka wa tacaala arkaanu liimaan ayaanu weli dhexda kaga jiraa oo weliba qeybta malaa'igta jibriil baan ka soo baxnay mika-iil safxada koob iyo soddon soomaysaan kulligeen mika-iilu calayhi asalaam wa minhum mika-iil wa huwa almuwakalu bilqatar aw bilqatri waa midka loo tala saartay dhibcaha iyo roobka subxaanaka yaa rab waa malagga xil saaran baraf ma jiro dhulka kusoo dhaca dhibic biyo ah oo sabada ka timaada ma jirto ilaa asaga ayaa la amraa meesha uu biyaha kusii daynayo iyo inta dhib goojo soo ma taqaanaan goojada dhibic dhibic soo qofka markuu qof goojo siinayo la saddex jeer waa inaad kaga shubtaa dhagaha ama afka wixii meesha markaa la isticmaalayo sidaas buu u og yahay mika-iil inta dhibic ee dhulka soo dhacaysa allah baan u tala saar tabaaraka wa tacaala wa minhu mika-iilu wahuwa lmuwakalu bilqatri wa tasaariifihi roobka iyo meelaha loo laleexinay waxaa laga yaaba inuu roob yimaado halkan ku do digsanta inta noo jirta isku diin soo ma waa loogu talagalay tasaariifihi ilaa xayثu amarahu اllahu jala wacala ilaa xayثu amarahu اllahu caza wajal meesha uu ilaahay amray tabaaraka wa tacaala buu u leexinaya halkaa kusii daa cadadka intaa dhan halkaa kusii daa cadadka intaa dhan intaasoo dhibcood iyo intaasoo biya akraja alimaamu axmed can anas bni maliki radia allahu canh ana nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala lijibriila nabigu jibriil wuxuu u yidhi ma lii lam ara mikaa'iila daaxikan qatu jibriilow haddaa nabi maxamed ah sal ly maxaa igu dhacayoo aan u arkila ahay oo qoslaya weligii ma arkin malaga la mikaa'iil oo qoslaya weligay ma arkine maxaa dhacay maa li lam ara mikaa'iila daaxikan qat faqaala wuxuu yidhi maa daxika mikaa'iilu mundu khuliqat innaar malaga la yidhaahdo mika weligii ma qosnin laga soo bilaabo maalinta ilaahay uu naar abuuray taqwa ya annagana saan doonaan u kala qaadno afka ya isagu ma dembaabo malag ma ma aha bashar ma aha bini aadan ma aha laa yacsuuna allaha ma amarahum ya wa maca dalika ma daxika mika-iilu mundu khuliqat الnar maalintii naar la abuuray wixii ka dambeeyey ma qoslin qaala allahu tacaala fi mika-iil malaga ilahay markuu qur-aanku sheegay wuxuu yihi man kaana caduwan lilahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi qofka cadow u ah lilahi alle waa yuhuud sooma wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa wa rusulihi rusushiisa haddee jibriil iyo mika-iil malaa'igtay kamid yihiin soo ma haddana gooni baa loo sheegaya lianna ayagu war ku socdaa iyo wa jibriila wa mikaa'iil jibriil iyo mikaa'iil malaa'igtayna kamid ahaayeen alle wuxuu yidhi fa ina allaha alle caduwun cadow buu u yahay lilkaafiriina gaalada gaalada malaa'igta ilaahay cadow buu u yahay tabaaraka wa tacaala malagga saddexaad wa israafiilu calayhi salaam wa minhum israafiil wa huwa almuwakalu bisuur waxaa loo xilsaartay suurka la afuufayo buum baan dhana buunka la afuufi doono markii qiyaamo markii qiyaamo ay dhacayso iyo marka laga soo bixi doono qubuurta intaba asaga ayaa u xil saaran yanfuku fiihi halaatha nafakaatin saddex jeer buuna afuufayaa biamri rabbihi jala wacala amarka rabbi buuna ku afuufayaa midda koobaad waa nafkata alfazaci midda labaad waa nafkata asacqi midda saddexaadna waa nafkata alqiyaami lirabbi alcaalamiin meelaha qaarkoodna labaa la isku geeyaa oo waxa weeyaan isku waa nafkat alfazac waa intii marka argagax hore marka ugu horeysa oo dadku adduunyadu dhammaan rabto waa midda dadka kaga soo soo jeedinaysa ma dhaa jaraska dadka soo jeedinaya inta aan la dhimanin inta nool marka waa nafkat alfazac baa la yidhaha argagaxa ugu weyn ee adduunka soo mari doonaaye afuufi buunkiisi iyo wa nafkata sacqi iyo markii la dhinto marki la dhinto iyo wa nafkata alqiyaami lirabbi alcaalamiin iyo markii qubuurta laga soo kacayo marka dambena isagaa lagu soo hor nooleynaya marka macnaheeda saas wey wa ulaai athalaathatu min almalaaika saddexdan malag ee hadda aanu soo sheegnay waa jibriil iyo mika-il iyo iyo israafiil hum aladiina dakarahum الnabiyu sal ly slam fi ducaa'ih waa saddexdii uu nabigu ducadiisa ku sheegay fi salaati اleyl markii salaat leil uu nabigu tukanayo ducadan kama tegi jirin inta badan allahuma raba jibriila wa mika-ila wa israafiila waa la isdabaaxisi allahuma raba jibriila wa mika-ila wa israafiil faطir الsamaawaati wاlأrض caalim alغaybi wالshahaada anta taxkumu bayna cibaadik fima kanuu fihi yakhtalifuun ihdinii lima اkhtulifa fihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraaطi mustaqiim walxadiidu rawahu imaamu muslim allaha jibriil abuurayo allaha mika-il abuurayo allaha israafiil abuurayo allaha samaawaadka iyo dhulalka asagoon cidna oga horreynin allaha abuurayo lanna fatara bimacnaa waxaa weeyaan waa bilow cid ooga horraysa ayna jirin caalim alghaybi yaa caalim alghayb waxa qarsoon allaha u cilmi lahow washahaadati iyo waxaa noo muuqda anta adiga ayaa taxkumu kala xukuma bayna cibaadik ilaahay adaa addoommadaada kala saara fii ma kaanuu fii yakhtalifuun waxa isku maandhaafaan kee xaq ku taagan kee kee kee baatil ku taagan ee idini allow igu hanuuni lima khtulifa fiihi min alxaq shayga laysku khilaafay kiisa xaqa ah ilaahayow aniga igu toosi biidnik ogolaanshahaaga sababkeedana igu toosi maxaa yeelay inaka tahdii adigu waad hanuunisaa man tashaawi ciddaa doonto ilaa siraatin mustaqiim ducadan aad ayuu nabigu ugu dadaali jiray sala allahu alay wasalam khaasatan waktigan hadda la joogo oo ay fitanku badan yahay oo xaqa iyo baatilku isku darmadeen qofku inuu ilaahay ka baryo inuu tuso maxay xaqa inuu tuso wa fi sunan النasائي abu cabdالرaحman النasائي عan caaishaةa radي الlahu canha anaha qalat qala rasulu الlahi صل ly slam allahuma raba jibriila وmika-ila wraba srاil wraba israafil acuudu bika min xari الnari wa min cadaabi الnar riwaayo kale oo alimam النasائي min xadiidi caaisha nabig sal ly slam allahuma raba jibriil allaha jibriil abuurayow wa mikaa'iil rabbigii iska lahaayow wa rabba israafiil acuudu bik waxaan kaa maangelayaa min xari nnaar naarta kulaylkeeda iyo wa min cadaabi alqabr iyo qabriga cadaabkiisa ayaan allow kaa maangelaya allahu akbar bal ducadaa fiiri malaku lmowt malaga la yidhaahdo malaku lmowt wa minhu malaku lmowt malagii geerida iyo nafta qaadaya baa kamid a wa huwa almuwakkalu biqabdi larwaax shaqadiisu waa inuu naf qaado walidaalika waxay soo wariyaan nabiy llaahi sulaymaan waa tii ilaahay u sakiray maxay wax walba wax walbo alla u sakiray fasakarnaa maca weesh shay walba waan u sakirno ala yidhi tabaaraka watacaala kadibna waxaa la yidhi maalin baa isaga oo isaga iyo nin meel wada fadhiya ayaa nin baa suura bini aadam la ku soo baxay baa marka muxuu sameeyey wuxuu aad isha ogu gubay ninkii ninkii imaaday ayaa wuxuu aad isha ogu gubay ninkii la fadhiyey nabi sulaymaan ninkii waa dhaqaaqay ninkii wuxuu ku yidhi sulaymaan ninkaa waan ka baqay si adag buu iisoo fiiriyey ee muxuu ahaa ninku ficil waa malaku lmowt markaasuu yihi oo muxuu iga fiirinayay mooyadiisa wuxuu yidhi hal baan kaa codsanayaa nabi sulaymaano dabaylaha midda ugu dheeraysa igu dar adduunka meesha u dambaysa igeen ninkaasoo sii arkay waa lagu daray saadii dhulka uu lugaha u dhigayba malagii baa hortaagan wuxuu yidhi war waaba adigii xaggeed ka timid maxaase ila soo fiirinaysa wuxuu yidhi horta anu malaku mawd baan ahay waxaan aad kugu soo fiirinayay waxay ahayd meeshii laygu amray inaad nafta kaaga qaado say u fogeyd iyo daqiiqada iga harsanayd iyo meeshaad joogtaan la yaabanaa bu yidhi allah ku keenaa kaale wax lagu qaslo ah si cajiib maa laakin taa macnaheedu waa maxay in allaha cindahu cilmu الsaaca wa yunazil اlgayf wa yaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu gada wma tadri nafsu biأyi ardi tamuut nafi meelay ku dhiman iyo si ay u dhiman iyo qaabay ku dhiman cid aan allah inoo garanaysa lama arta tabaraka wataala ilahay khaatimada ha noo wanaajiyo halkan waxaan dhahnaa markaan aragno qof hadda intuu dhinto aan duugno oon qubuurihiina oon weliba aad oga naxay reer canada haddaad tihiin qubuurihiina aad baan oga sii naxay leanna qubuuro lagu istaagayo oo ma ansaab wax yar xataa u dhisnayn oo lagu tumanayo yaab badan baan soo arkay markaasuu nin walba wuxuu dhaha ilaahayow halkan ha igu dilin haddanana tuubo ayuu boqol tuubuu xagga sii gashanaya inuu ma tegayo kama socdo ilaahayow inta ha igu dilin soo saas maaha ilahay hanoo aqbalo wa minhu malaku lmawti wahuwa lmuwakalu biqabdi arwaaxi qaala tacaala qul yatawafaakum malaku lmawti aladi wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun waxaad ku dhahdaa ya muxamed alayhi salaatu salaam gaalada waxaad ku dhahdaa yata muslimiinta waxaad ku dhahdaa cid walbaba yatawafaakum waxaa idin oofsan doonaa malakulmowt qur-aankaa lagu sheegay magaciisa malakulmowt malaga geerida alladii wukila bikum la idiin wakiishay ee xilka laydinku soo dhiibay uma markuu nafta idinka qaado kadibna ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa ayaa ah ayaa turjacuuna la idiin soo celin doonaa aayad aada u xanuun badan wey malaaikatu alxifdi calayhim malaa'ikat lxifdi calayhim asalaam malaa'igta wax ilaalise eh ilaahay dadka usoo diro wa minhum almalaa'ikatu lmuwakaluun waxaa kamida malaaigta malaa'igta loo xilsaaray bixifdi bani aadam bini aadamka inay ilaaliso fii kuli xaalaatihi fii xillin wa safar xaalaadka bini aadamka fii xillin hadduu gurigiisa joogo nagi yahay iyo wa safarin hadduu socoto iyo safar yahy wa nawmin iyo hadduu hurdo wayaqbatin iyo hadduu jiifo cafan hadduu soo jeedo xillin ha min xillin sadi ma taano min xillin hafi baan idhi miya jazaka allah khayr min xillin ay fi xillin a adii karta xuruuf ljari tanubu bacduha bacdan yani hadduu negiya min xillin waa sax fi kuli xaalaati min xillin hadduu negi yahay iyo wa safarin wa nawmin hadduu jiifo iyo wa yaqdatin haddii uu soo jeedo qaala tacala ilah wuxuu yihi sawaaun waxaa iskugu mida minkum idinka xaggiina man asara alqawla qofka hadalkiisa iyo shanqadhiisa hoos u dhiga iyo waman jacara bih iyo cidda codka kor u qaada iyo waman huwa mustakfin biاllail iyo qofka intuu daahyada xidha mugdi habeenka iska dhiga iyo wasaaribun binnahaar iyo qofkii maxay kulli waa isku mid ama nal shido ama mugdi ka dhig ama codka hoos u dhig ama kor u dhig hee allah tabaaraka wa maxay waa ku maqlaa malaaigtuna maxay way ku maqshaa marka malaaigta waxaa iskugu mida sawaan waxaa isku mida minkum man asara alqawla waman jahara bi malaaigta waxaa iskugu mida kii codka hoos u dhiga iyo kii kor u qaada iyo midka isqariya iyo midka banaanyaalka ah inta waas ku mid lahu alla wuxuu leeyahy mucaqibaatu min bayni yaday inta aayadda hore rabbi ku fasir aayadda labana malaaigta okay marka sawaaun minkum man asara alqawl alla waxaa iskugu mid a ah, codka hoos u dhig kor u qaad habeen maalin lahu alla wuxuu leeyahy mucaqibaatu min bayni yaday malaaig buu leeyahy tabaaraka wa tacaala iscirbinaya labada markay labada qof isu bedelayaan ritiga ay fuulayaan iyo waxa mucaqibaad ba la min bayni yadayhi wa min khalfi hortiisa iyo gadaashiisa yaxfaduunahu min amri illah qofkii weeye yani malaaigta waxay leeyihiin all alla wuxuu leeyahy malaaig buu le mucaqibaadka malaaig baa laga wadaa oo min bayni yadayhi wa min khalfi qofka hortiisa iyo gadaashiisa maxay isu cirbinaya ah, malaa'ig isu cirbinayso oo isu bedelayso oo maxay qabanayaan malaa'igtu yaxfaduunahu min amri illah insaankay ilaalinayaan insaankay xifdinayaan ilaalinayaan min amri illah amarka ilahay ay biamri illah ay bisababi amri illah amarka ilaahay sababkiisa ayay ku ilaalinayaan in allaha laa yugayiru ma biqowm alla qof qolo qoys dad qabiil degaan shacab waxaa doonta dheh qof xaalad uu ku sugan yahay ilaahay kama bedelo xataa yuغayiruu ma banfusihim ilaa waxaa naftooda ku sugan iyagu ay bedelaan waida araada allahu bqowmin suu qola hadduu ilaahay xumaan la doono falaa marada lahu cid ka celin karta oo ka hor istaagi karta lama ark wamaa lahu min dunihi min waal alle sokodiisana ooma ahaanin weli iyo naasir u gargaarana alle sokodiisa ma lahaan qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyay fi qowlihi tacaala lahu mucaqibaat malaa'ikatun baa laga wadaa yaxfaduunahu من bayni yadayhi wa min khalfi insaanka جاء jaءa qadaruhu ajashi markay timaado khalluu canhu way ka dhaqaaqayaan ayagaa xifdinaya marka hore laakiin yay xifdinayaan oo xifdinta runta helaya qofka ilaahay xifdiya tabaaraka wa tacaala alkiraam alkatibuuna baa kamid a malaaig sufara ah safiir waa naqaanaa soo ma safiir inagana safiir baan ahaa sooma laakin danjirana waan dhanaanaga somaaliya so ilahay wuxuu leeyahy danjirayaal malaaig ah sufare ayuu leeyahy wa minhum alkiraamu lkatibuun wa hum aladiina yaktubuuna acmaala alcibaad waa kuwa addoommada acmaashooda iyo waxay shaqaystaan qora min khayrin kaana wa shar khayr iyo shar midkuu doon qaala tacala alla wuxuu yidhi wa ina calaykum dushiina waxaa ah laxaafidiina malaaig idin ilaalinaysa oo waxba ka baxsanaynin kiraaman ah kuwa maxaa la yidhahdaa wan wanaagsano kaatibiina haddana wax qoraya yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaad samaynaysaanba alla ilaahay waa waa u dhibiray tabaaraka wa tacaala kahratu lmalaaikati calayhim asalaam tirada malaaigta waqad abara allahu tabaara waqad akbara calayhi asalaatu wassalaam wuxuu nabigu noo sheegay ana albayt almacmuura bayt lmacmuur qur-aanku alla ku sheegay guriga la camiray ee fi samaai ku yaala yadkhuluhu guriga waxaa gala wa fii riwaayati yusallii fiihi waxaa dhexdiisa ku tukada kula yawmin sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukata huma markay ku tukadaana laa yacuuduuna ilayhi aakhira maa calayhim waa marka ugu dambaysay mar dambe weligood kuma soo noqonayaan malaaigta wataan hore usoo sheegnay tiradooda man ankara wujuuda almalaaikati kafar qofka malaa'igta jiritaankeeda inkira waa gaaloobaya waa intaasoo aayadaan soo sheegnay soma intaasoo axaadiiaan soo sheegnay waman ankara wujuuda almalaaika qofka malaa'igta joogitaankeeda inkira faqad kafara waa gaaloobay biijmaaci lmuslimiin muslimiinta ijmaacooda kulligood dhammaantood qaala tacaala wuxuu yidhi aayadda qur-aanka dhegeysa hadda waman yakfur billah qofka ilaahay ku gaalooba wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahayna ku kufriya wa kutubihi kutubta ilaahayna diida wa rusulihi rususha ilaahay diida walyawmi alaakhiri maalinta qiyaama loo lagu dambayn doonana inkira faqad dalla qofka asagaa waa dhumay dalaalan baciida gaalnimo aan ka noqosho lahayn hadduusan toobad keenin de adduunyada aayaddaasi waa suuratu nisa aayadda boqol soddon iyo lix aayadda boqol soddon iyo lix suuratu nisa arkaanu lislaam buu alla ku sheegay oo uu leeyahay qofka diida oo mid mid u sheegay waa gaaloobay idan aayad qur-aan uu beeniyey qofka inkira maxay malaaigta iyo joogitaanka aan ku dara baabkana wuxuu yihi alimaanu bilkutub lmunazala kutubtii ilaahay soo dejiyey kii koowaad muxuu ah an tu'mina billahi hore baan usoo sheegnay tawxiid rububiya uluhiya isagoo sifaat ka labaadna muxuu ahaa wa malaaikatihi intaasu adilaan usoo sheegnay midka saddexaad muxuu yahay wa kutubihi alimaanu bilkutub lmunazala waxaa kaloo caqiidada toosan kamid a ah in la rumeeyo kutubtii alla xaggiisa laga soo dejiyey wa ama alimaanu bilkutub fa fain allaha tacaala qad anzala calaa kuli rasuuli kitaaba alla rasuul walba kitaab uu ku soo dejiyey kama qaala tacaala laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanu dirnay rusulanaa baan dirnay bilbayinaati ay bialxujaji walbaraahiin alwaadixaat alaayaat albayinaat ayaan la dirnay aayado cadcad baan la dirnay wa anzalnaa waan dirnay macahu macooda alkitaaba oo maxaa kaloo la dirnay aayaadka maxaa la socday aayaadku kitaabkay ku yaaleen ama aayaddo aayaadka hore maxaad ku fasiri ayaa isku dayi karaa mucjizaadki soo saas ma laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat ay bilmucjizaat wa anzalnaa macahum waxaan la dirnaa alkitaaba kitaab iyo walmiisaana iyo miisaan oo laga wado maxay alcadlu almiisaan alcadl liyaquuma annaasu bilqist dadku siday oogu istaagaan cadaaladda kitaabka qur-aanka waa cadli kutubta oo dhan waa cadli dadkuna ilaahay wuxuu ugu talagalay inay miisaanka aan sidaa iyo sidaa midna ahayn inay ku istaagaan buu allah ugu talagalay tabaaraka wa tacaala maalintii kitaabkaa la waayo cadaalad waa la waayo mahma ay ummaddu iska dhaadhiciso dowlad cadaalad ku dhaqanta ayaanu nahay kitaabka qur-aanka la-aantiisa cadli ma jiro waa laga yaaba hadda intaynan meesha fadhida waagii aanan waddamadan imaanin inaanu u arki jirnay reer galbeedku inay yihiin dad cadaalad ku dhaqmo oo dimuqraatiya wax la yidhaahdo isku dhaqa laakiin halka markaan imaanay oon xaqiiqe aan imaanay maxaanu aragnay la jiifiyaa banaanti ma garan tiibaa meesha taala soo ma dulmiga ugu weyn wa ayu cadlin in ilahay in la yidhaahdo ilahay loo shirgi yeelo wa ayu cadlin in la yidhaahdo laba dumara isguursan karta waa ayu cadlin in la yidhahdo laba naagood baa isguursan karta waa ayu cadlin ilma yar afar jira in la kufsado wax laga raasado waa ayu cadlin soo saas ma cadaalad ma adliga ku qanca waa kitaabka qur-aanke wa qaala tacala ilahi wuxuu yidhi way dheerka aayadda maxalushaadkan ka sheegi doonaa kaana annaasu ummata waaxida fabacatha allahu nabiyina mubashiriina wamunhiriin wanzla macahum kitaaba halkaa wey maxalushaahidku alla yihi tabaaraka watacaala dadku waxayan umma waaxida fabacaa allahu nabiyiin alla wuxuu soo diray nebiyo iyo mubashiriina xaalay bishaaraynayaan wamundiriin ay u digayaan waanzala macahum ya nebiyadaasna macooda wuxuu alla la soo dejiyey alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna اnnaas so ayadda hore o ma liyaquuma annaasu bilqisti soo ma waanzla macahum alkitaab walmiizan liyaquuma annaasu bilqist halkan waa maxay waanzla macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi fima اkhtalafuu fiih haddaan isqabano maxaan ku kala baxaynaa ya fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wالrasuul xeer jajab ha lagu noqdo maad maqashay ya haddii la iskhilaafo xeer jaj baa lagu dha waxaan aha xeer noo aha aabayaalkan aan ka soo gaadhnay waida qiila lahum itabicuu ma anzla allah qaluu bal natabicu ma alfayna calayhi aaba'ana awalow kana aaba'ahum laa yacqiluuna shay walaa yhtaaduun waida qiila lahum itabicuu ma anzla allah qaluu bal natabicu ma wajadna calayhi aaba'ana kitaabka qur-aanka ah waa dastuurka ummadda wey munaafiqiinta alle ku ciri alam tara ila ladina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ilى الطاaguut waqad umiruu an yakfuruu bih wyuriidu الshayطaanu an yudilahum ضalaala bacيida wida qiila lahum tacaalw ilى ma anzla اllah wailى الrasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda fakayfa ida asaabathum musiibaة bima qadamat aydihim uma ja'uuka yaxlifuuna biاllahi in aradna ila ixsaana watawfiiqa suuraة الnisa buu alla ku balbalaariyey haddii la yidhah warkaaleha kitaabka ilaahay ku xuguntama waxay leeyihin waktiga lama socon karo <laughs> adduunkana lagu arkaya gaalada nagu soo raacaysa ka fogeeya ka carara kitaabka qur-aanka kadibna maxaa dhacay ya musiibadii ka dhalatay maxay noqotay aan garanayna kulligeen musiibadii ka dhalatay markii la yidhi mathna wa thulatha wa rubaaca ma jirto markii la yidhi ya wadaadadii yidhi way jirtaa waa kii geedka lagu xidhay soomaalina u sacbinaysa waxaa la ii sheegay oo ninkii ragga xidhxidhayay uu sheegay nin raggi ka mida la tooganayay inuu yidhi ilaahayow kaama baryayo inaad inoolayso oo lagu sii daayo la isii daayo laakiin ilaah waxaan kaa baryayaa gadaashayda dhiiggu markuu daato inaan amni lagu noolaanin dhagihiisuu ku maqlay ninka ya muxuu abaaray muxuu habaaray maxaa loo dilay adu maxaa u dilaysay kaxaxaabiya soomaaliya waya aayadda marka maxalushaidku baan ka shego ka socona insha allah fanu'minu bi hadihi اlkutub kutubta ayaanu rumaynaynaa wanaclamu naclamu anaha min cindi illah waxaa kale oon ogaanaynaa kutubta inay alle agtiisa ka yimaadeen imtihaala liqowli llahi tacaala liqowlihi tacaala annagoo u hogaansamayna ilaahay hadalkii uu yidhi quluu waxaad dhahdaan kulligiin aamanaa waan rumaynay billahi ilaahay baan rumaynay wamaa unzila ilayna wixii nal xagga iyaga lagu soo loo soo dejiyana waan rumaynay waa kutu soma wamaa unzila waan rumaynay ilaa ibraahim nabi ibraahim wixii lagu soo dejiyey wa ismaaciil wa isxaaq wa yacquub walasbaat iyo kuwii ka farcamay asbaatu waa awlaadu yacquub asbaat waa yacquub wixii ka farcamay baa la yidhahdaa walasbaat wamaa uutiya iyo waxyigii lagu soo dejiyey muusa wa ciisa iyo wamaa waxyigii uutiya nabiyuuna nabiyada loola yimid ya uutiya nabiyuuna loola yimid min rabbihim rabbigood uutiya nabiyuuna min rabbihim wixii nebiyada ay loola yimide rabbi xaggiisa looga soo keenay subxaanahu jala wacala wamaa uutiya nabiyuuna min rabbihim naam laa nufariqu weliba waxay dhahayaan laa nufariqu ma kala saarayno bayna axadin minhum ambiyada aan soo sheegnay waa isku hal meel waxa weeye ma kala saarin wa naxnu lahu muslimuun annagana munqaaduuna oo dad hogaansan baanahay ayaddaa maxay caddaysay ayaddaa waxay caddaysay wanaclamu anaha min cindi illah kulli kutubta o dhan wa qawlihi tacala baa daliila ya ayuha aladiina aamanuu muminiinay aaminuu rumeeya aamanuu aaminuu muminiinay ya ayuha aladiina aamanuu muminiinay haye aaminuu rumeeya billahi alla rumeeya ko arkaan iman wa rusulihi rusushiisa rumeeya wlkutubi rumeeya maxal shaahidkaysa aladi kutubtaasoo nazla calaa rasuulihi arki doontaa qur-aanka nazla tatanazalu in badan baad ku arkaysaan aladi kutubtaasoo nazla iskaga soo dabadegtay hadii calaa rasuulihi rusushiisa iyo wlkitaabi aladi kitaabkii anzala min qablu anzala degay oo alle uu dejiyey dheh min qablu ay min qabl nabiy llaahi moxamedin alayh slat slam waman yakfur qofka ku gaalooba marka markii lasoo sheegay billahi alla wamalaa'ikatihi wakutubi rasul walyawm alaakhir faqad dalla dalaala baciida wa qawlihi tacaala waqul waxaad dhada aamantu waan rumeeyey bima anzla allah wuxuu alla soo dejiyey oo min kitaabin ah kutubtu alla soo dejiyey rumeeye dheh wa qaala tacaala aliflamim dalika alkitaabu aliflamim allahu aclam bimuraadi dalika kaas alkitaabu kitaab wey laa rayba fiihi shaki iyo muran uusan ku jirin dhexdiisa hudan hanuun buu yahay lilmuttaqiin kuwee buu hanuun u yahay aladiina yuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaa wa mima razaqnaahum yunfiquun maxalushaahidka waa dalika alkitaab waa la fahmsama iyo wاladina yuuminuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa biاlaakhirati hum yuuqinuun alkutub اlmunazalatu min kalaam illah kutubta la soo dejiyey hadalka ilaahi weeye qur-aanku muxuu yahay waa kalaam allah wa nu'minu waan rumaynaynaa biana hadihi lkutuba kutubtan alla u soo dejiyay min kalaami illah ilaahay hadalkiisi inuu yahay laa min kalaami gayrihi hadal alle weeyaane hadal yani cidaan alla ahayn hadalkeed ma aha wa ana allaha tacaala takalama biha xaqiiqatan xaqiiqa ahaan buu alle ogu hadlay kama shaaa cala alwajhi aladi araad kayfiyadu diidan yahay aan horey ku soo marnay kayfiyadu alla u hadla ma naqaan markaasu wuxuu yidhi kama shaaa leesh lianna qur'aanku haddaad xustaan maalintii aan asmaa sida soo marayay sifaadka waa qaybi ma xusan sifaat hubuutiya صifaat salbiya kadibna hubuutiya caqliya ficliya daatiy ma xustaan waxaan soo marnay kalaamka allah waa صifa daatiya wa fi nafsi اlwaqti wa صifa ficliya walidalika hadda wuxuu yidhi kamaa shaaa ficliyadii bu isticmaalay siduu alla doono ayuu alla u hadlaa cala alwajhi aladi araada qaabku alla doono u hadlaa lakin anagu ma naqaano haddee cidduu doonana wuu la hadlaa ciduu doonana waa la hadlaa min cibaadihi addoommadiisa ambiyada ah qofku doon la hadlo anwaac lwaxyi waxyigu meequ u qaybsamaa fa min almasmuucu minhu waxyiga waxaa kamida mid la maqlo min waraai xijaab yani nabiyadu gadaashaa lagala hadlaya min waraai xijaab biduuni waasita iyadoo wax udhexeeya jirin nabigu asagoo uusan jibriil u imaanin ayuu hadalka ilaahay maqlayaa ilaahna adduunyada laguma arko min waraai xijaab waa lagala hadlaya kama kalama allahu muusa takliima so ilaahay muuse lama hadlin takliiman oo weliba masder ah ayaa lagu adkeeyey wa kalama allahu muusa haye soo takliiman maaha oo weliba masder ah oo lagu ekeynay fiiri eh, dadka diidan ilahay inuu hadlo kallamada faacilkeeda muuse ka dhigaan allahidan meesha taalle adig kuu godanna oo laamul ah waxay ka dhigeen mafcuul muqadam icraabtu maxay noqonaysaa icraab cajiiba waa markuu doonayo inuu ku dhaho ilaahay ma hadlo wuxuu ku dhihi wakalama allaha muusa allah idi lafduljalaalihii buu kor dhigayaa oo maxaa udhexeeya icraabta farqi weyn ba udhexeeya kalama waa ficil allaha waa mafcuul muqadam ah muusa waa faacil muakhara oo marfuuca wa calaamatu rafci damatu muqadaraة calى اlأlf manaca min dun atacadur kalama allaha muusa allah oo mafcuul bihi mansuuba muqad acuudu biاllah wuxuu diidayaa ilaah baa hadla lakin waxaad ogaataan qira'ada mutawaatirka waa kalama allahu cidda hadasho ee faacilka waa allah cidda lala hadlay ee mafcuulka ana waa muusa ikhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa wa ana اkhtartuka fastamic lima yuuxى inanii ana allahu la ilaha ila ana faacbudnii waaqim الصalaata lidikri min waraai xijaab wabat walama jaءa musa limiiqaatina nabi muuse markuu tegay miiqaatina meeshii afartanka beri soo ma xustaan ee reer banu israiil kaga sheekeeyey wakalamahu rabbuhu kallama wuu hadlay fiiriya awada faacilka kallama kallama wuu hadlay rabbuhu baa la hadlay hu oo oh, muuse maxaa goday ba'da ba'da haddayna faacil ahayn oo fa eh, maxaa la faacilu kallama haddayna ahayn ba'da maxaa goday ma tahay ma idan ilaahay baa hadla waana dee <laughs> qur-aanku aradu ka bedo qaala allahu inii macakum ilaahay wuxuu yidhi inii macakum id qaala allahu ya muusa ilaahay wuxuu yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaam allah wanaadaynaahu min jaanibi tuur wanaadaynaahu an ya ibraahim qur'aanka inta ilaahay uu kaga hadlayo yani ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu hadlo hadlay hadal aanan garanaynin kayfiyadiisa kunhu wa kayfiyatu kalaam illahi ma naqaano laakiin ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kalaam xaqiiqi ah oo ilaahay uu la hadlo malaaig maxaa la yidhahda ciduu doono subxaana wa tacaala wa qaala tacaala qaala ya muusa inii istafaytu waabka muusow inii anigu istafaytuka cala annaas dadkan kaa doortay birisaalatii baa birisaalaatii risaaladaydan kuu dooray kuu doortay wa bikalaamii iyo aniga hadalkayga e fakud maa aataytuka waka wa minha maa yusmicuhu llahu waxaa kamida ah waxyiga qayb uu alla maqashiinaya tacaala sareeye alrasuula buu maqashiin almalakiya rasuulka loo nisbeeyey malaaigta yani allah tabaaraka wa wuxuu maqashiinayaa jibriil saa warka fahamtaan malag rasuul inahu rasuulu kariim soo mayna lahayn jibriil soo rasuul ilah soo dir maha marka yusmicuhu allah alla wuxuu maqashiinayaa tacaala sareeye alrasuula almalakiy rasuulka loo nisbeeyey maxay malaa'igta wa yaamuru wuxuu amrayaa alla wuxuu amrayaa subxaana wa tacaala malaga rasuulka malaa'igta wuxuu amrayaa bitabliiqihi inuu gaadhsiiyo minhu alle xaggiisa inuu ka gaarsiiyo ila arasuuli albashariy rasuulka bini aadamka Ah, jibriil uu alla soo diray oo nabiga usoo diray qaala tacala ilah wuxuu yidhi wama kana libasharin u fiirsada bashar munaasiba oo ma aha suurtagalla ma aha an yukalimahu allah alla inuu la hadlo bashar caadi ah ilaa waxyan inuu kula hadlo mooyeen aw min waraai xijaab ama xijaab gadaashii inuu kala hadlo maani aw yursila rasuula oo malagii ah iyo inuu rasuul usoo diro mooyeen oo fa yuuxiya biidnihi marka idanka ilaahay sababkiisa marka uu waxyoodo maa yashaau ciduu doono inahu caliyun alla waa mid sarreeyo oo ka sarreeya makhluuqaadkiisa xakiimun waxyigana meesha ku haboon iyo cidda ku haboon iyo aayaadka ku haboon iyo waaqicada ku haboonna alla soo dejiye tabaaraka wa tacala alimaanu bima fi lkutubi min asharaa'ic rumayn la rumeeyo kutubta waxa ku dhex jira oo sharaaicda in la rumeeyo kama ana aliimaana bilkutubi sida kutubta in la rumeeyaay yatadamanu aliimaanu kama ana aliimaana bilkutubi kutubta sida in la rumeeyaba yatadamanu ay u keensanayso aliimaana bikuli ma fiiha min asharaa'ic ayay keensanaysaa kama ana aliimaana bilkutubi yatadamanu aliimaana bikuli ma fiihi min asharaa'ic sida kutubta in loo rumeeyaba ay waajib u tahay yaa kutubta waxa gudahooda ku jirana in la rumeeyo ay waajib u tahay wa anahu kaana waajiban cala lumam umamka oo dhanna waajib bay ku tahay aladiina nazalat ilayhim ay kutubtaa kusoo degtay alinqiyaadu lahaa inay u hogaansamaan lahaa kutubta waalxukmu bima fiiha iyo kutubta waxa ku jira in ay ku dhaqmaan wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum soo ma waxdaruu man yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk marka kutubta waxaa ku jira in in lagu camal fulo alla ugu talagalay tabarak wa taala alkutubu yusadiqu bacduha bacda kutubtu way isway isu rumaynayaan qaarba qaarka kale kitaab iska hor imaanaysa ma jirto wa ana hadihi lkutuba yusadiqu bacduha bacda laa yukadibu kitaab kitaab beeninaya lama arko naskhu lkutubi bacduha bibacdin xaqun kutubtu inay qaarba qaarka kala nasakdo waa xaq xataa injiil baa lagu tawraad baa lagu lagu nasakay e injiil baa lagu nasakhay tawraad waa arki doona kitaabkeena qur aankana waxaaba lagu nasakhay oo lagu bedelay kutubtii ka horreysay oo dhan wailaa qisatu muusa ayaa noo keenay seen ku garanay nabiga yaa u sheegay aadam sida loo abuuray qur-aankaa lagu sheegay nabiga yaa u sheegay idan kutubta oo dhan waxaa lagu soo lagu bedelay kitaabkeenna qur-aanka ah kutubtii waxa ku yaalay ee kitaabkeenna lagu sheegayna waan qaadanaynaa kitaabkeenna ka mid yahay waxaa lagu sheegin kitaabka qur-aanka ah ee shareecadeennu ay ka hor imaanaysana xaaraam weeye in lagu dhaqmo waxa ay ka aamustayna waa xadith walaa xaraj xadithuu can bani israaiila walaa xaraj waa la fahamsama wuxuu yihi wa ana naska kutub اlula kutubtii hore oo la naskho bacduhaa bibacdin xaqun kama nusikha bacdu sharaa'ic tawra bilinjiil sida shariicadii iyo axkaamtii ku timid tawraad loogu nasakhay qayb kamida injiil inana yaa yaa injiil lagu soo dejiyey soo nabi ciise ma yaa tawraad lagu soo dejiyey nabi muuse alayh salatu salaam soo mayna xigin jamiil qaala tacaala alla wuxuu yidhi fi ciisa calayhi salaam wamusadiqa lima bayna yadaya xaal uu yahay nabiy llaahi ciisa mid u rumaynaya lima bayna yadaya kutubtii ka horreysay oo min atawra oo maxaa nebi ciise kitaabkiisa ku taalay waxaa ku yeelay waliuxilla lakum inaanu idin xalaalayno bacda aladii xurima calaykum waxyaabihii reer banu israa'iilow laydinkaga xarimay tawraad wixii laydinkaga xarimay inaanu idinku xalaalayno kitaabka la yidhah maxay injiil idan wax xaaraam ku ahaa tawraadba maxaa lagu nasakhay injiil wa kamaa nasakha alqur'aanu siduu qur'aankeenu u nasakhay maa qablahu min alkutub asamaawiya kutubtii ka horreysay qaala tacaalana wuxuu yidhi musadiqan limaa bayna yadayhi min alkutub min alkitaabi kitaabkan qur-aanka ah waa mid u rumaynaya limaa bayna yadayhi min alkitaabi kutubtii ka horreysa o dhan buu u rumaynaya horta wa muhayminan alayhi wa ma wa muhayminan alayhi muhayminan alayhi waa maxay asagaa lagu nasakhay oo asagay hoos imaanayaan kulligood wa qaala tacaala wamaa huwa ilaa dikrun maaha qur-aanku ilaa dikri iyo qur'aan maahane lilcaalamiin oo dhan loo soo dejiyey waliimaanu bikutub illahi yajibu an yakuna ijmaala fi ma ujmil wa tafsiila fi fusil markaa leedahay kitubta waa in la rumeeyaa labaad uqaybi labaad u qaybin ijmaal iyo duuduub ahaan qaar baad u rumayn qaarna tafsiil baad u rumayn maxaa laga wadaa inta qur-aanka lagu sheegay tafsiil baad u rumaynaysaa tawraad waa inaad gooni u rumayso injiil waa rumayso zabuur waynaad rumayso qur-aanka waa suxufi ibraahima wa muusa wa katabnaa lahu fi lalwaax tafsiil kutubta aada rumaynaysaa si duuduubana waa maxay haddee meeqa kitaab meeqa nabi baa la sheegay oon kutubtoodii la sheegay habeen dhaweed waxaan akriya wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba kulan hadayna وnuuxa hadayna min qabl وmin duriyati dawuud وsulaymaana وأyuba وyusufa وmusa وhaarun وkadalika najzi الmuxsiniin وzakariya وyaحya وciisa شhan iyo labaatan baa lagu sheegay allahna wuxuu ku yihi nabigi salى الlه alay slam minhm man qasasna عalayka wa minhm man lam naqsus boqol kun baa la gaadhsiya wa arki doona intay dhan yihin boqol iyo afar iyo labaatan ah, dhowr iyo labaatan nabi baa la gaadhsiyay in yarna waa naloo sheegay inta kale maxaan u rumaynaa si duuduub ah alla inuu usoo dejiye tabaaraka wa tacaala alimaanu bima fi lkutubi min asharaa'ic naam cafan wuxuu yidhi asmaau kutub illah kutubta ilahay magacyadooda waqad fasala allahu tacaala asmaaa bacdi kutubihi ayuu ilaahay kala dhigdhigay fasama allahu tawraa ilaahay tawraad buu magacaabay alatii unzilat calaa muusa tawraaddii lagu soo dejiyey nabi muuse walinjiil aladii unzila calaa ciisa injiishi lagu soo dejiyey nabi ciisa wzabuur aladi unzila calaa daawuud zabuurtii lagu soo nabi daawuud wlqur'aan aladi unzila calaa muxamadi sala اllahu alay wasalam wadakara tacaala suxufa ibrahim wa muusa alayhim asalaatu wasalaam fanu'minu bihadihi lkutubi calaa hada tafsiil intaan soo sheegnay waxaan u rumaynaynaa si kala dhigdhigan kama ana allaha dakara kutuba kaiirat ijmaala kutub badan buu si duuduuba u sheegay lam yusami minha shayئa midna kama magacaabin fanu'minu biha ayضا sidoo kale waan rumaynaynaa calى hada اlijmaal qala tacala waqul aamantu bima anzla allahu min kitaab waxaa dadaa waan rumeeyey dheh bima anzla allah wuxuu alla soo dejiyey oo min kutub ay min kitaab oo min kutub ah ayuu alla soo dejiyey oo alla soo dejiyey ayaan rumeeyey dheh alqur'aan اlkariimu aakhiru اlkutub kitaabka qur-aanka ah waa kutubta ilaahay soo dejiyey kitaabka ugu dambeeya wاlqur'aan اlkariimu aladi anzalahu allahu tabaaraka wa tacaala kitaabkii kitaabka qur-aanka ah ee alla uu soo dejiyey tabaaraka jala wacala oo kitaabka ugu dambeeyey wاlqur'an اlkarim aladi anzalahu allahu calى nabiyina muxamed huwa aakhiru اlkutub alsamaawiya falaa kitaaba bacdahu kitaab kama dambeeyo alqur'aanu naasiku lijamiici اlkutub qur'aanka kutubtii oo dhan baa lagu nasakhay wa huwa naasiku lijamiici اlkutub اlmutaqadima kutubtii aan soo sheegnay kitaabkeenaa lagu bedelay caamun kitaabku wuxuu kulansanayaa lithaqalayni labada la saaray takaaliifta alinsi waljin wama khalaqtu linsa wma khalaqtu ljina wاlinsa ila liyacbuduun qala tacala wma huwa ila dikrun lilcaalamiin alqur'aanu shaamilu likuli ma yaxtaajuhu الnaas qur-aanku wuxuu makhluuqaadku u baahan yihiin oo dhan ayuu kulmiyey shaamilu ljamiici maa yaxtaajuhu nnaas fii diinihim allahu akbar qur-aanka waxaa ku yaalla waxa diintaada ku ilaalinaya wa dunyaahum kuu ilaalinaya adduunyadaada qaala tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina maantaan idiin dhammaystiro oo jumco ah oo nabigu carafe taagnaa galab casara sida cumar bn khataab uu sheegay radia allahu tacala canhu wa ardaa alqur'aanu mucjizatun mucjizun qur-aanku waa mucjiz aan la qaadi karin mucjizun laa yastatiicu axadun an ya'tiya bimilihi cid la imaan karta qur'aanka wax lamida lama ark qaala tacaala qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'ani laa yatuuna bimili walaw kana bacduhum libacdin ahiira hadday gaal iyo muslim umam mutaxida qaramada midoobay maxaa la yidhahdaa mataqaanaa a u u juju isku xaqi hadday dhammaan isu tagaan adduwal naamiya dowlada dowladaha hormaray caawa hadday gaal iyo muslim iyo insi iyo jin iyo rag iyo dumar iyo yar iyo weyn technolojiyada iyo alkhawaasaad wadayax gacmeed haddii laysula tagay hal xaraf lama imaan karoonoo qur-aan ka wa qaala tacala wuxuu yidhi laa yatiihi lbailu qur-aanka ma yimaado bail bayna yadayhi hortiisa walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid mid xikmad badan ayaa soo dejiyey alqur'aanu maxfuud kelimadan baan ku khatimayna alqur'aanu maxfuud ah, qur'aanka waa mid la ilaaliyey maxfuudu min aziyaada wnuqsaan qur'aanka hal xaraf laguma laguma ziyaadin karo hal xarafna lagaa nusqaamin kari way qaala tacaala inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun rabulciza wuxuu leeyahy qur'aanka annagaa soo dejinay annagaana ilaalinayna qur'aanka laa laa fi ziyaada walaa nuqsaan qur'aanka lamana ziyaadin karo lamana nusqaamin karo faas'al allaha jala wacala ilahay waxaan ka barya inuu dersiga nagu anfaco alimaanu birusul ayuu noo joogaya in shاء الlahu taعalى وصلى اللهma وسلم وbارك على محamd وعلى آله وصحaaبته أجمعين